بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله وحدثنا عبد بن حميد في باب ضيرة والفال وما يكون فيه شوم wuxuu ku saabsan yahay dayara dayarada baasaysiga iyo shu'miga wax la baasaysto marka horena shimbiraha iyo dayrka iyo waxaasay asalkeedii ka imaatay in wax la baasaysto idil baa soo gelaysa marka ama shimbir la baasaysto ama qofba kugu soo baxay aad baasaysato oo tidhaahdo waxaasuu ii keeni iyo dhibkaasuu ii keeni iyo aad ka naxdo ama bilihii bil ka mida aad baasaysato ama maalmihii maalin ka mida aad baasaysato waxyaalahaasoo dhan waxaa la dhaha tiyara waana waxaan bannaanayn maxaa yeele qofku mala xun ayuu malaysanayaa isagoo wax daliil iyo xujo aan u haynin wuxuu malaynayaa in nafciga iyo dhibku uu ka imaanaya waxaan alla ahayn uu dhib u geysan karo ama nafci uu ka heli karo waxaan alla ahayn subxaanahu wa tacaala in dur iyo nafci axadaan alla ahayn loo tiiriyana oo la yidhaahdo xaqiiq ahaan iyo awood iyo qudro u keeni karaa u leeyahayna shirki weeyaan adayaratu min ashirki baa soo aroortay saas darteed xadiistii xalay a soo marray qayb ka mid a ah, ayuu musanifka raximahu allahu tacaala sii uu ku sii wadaa alfa'lu fa'liguna waxaa weeyaan waa cagsiga dayarada inaad wax baasaysato cagsiga ka soo horjeeda waxaa weeye inaad wax saadsato wax wanaagsan waxaad maqashay ama aad aragtay ama ficilah oo kuu muuqday inaad niyadu wanaag iyo rajo aad xagg alla ka rajaysanayso aad ku xumbaarto waxaa asaga ah miaal ahaan adoo wax kaa maqan yihiin baa waxaad maqashay yaa waajib kii helayow ama yaa najiix kii guulaystayow ama yaa rabaax baad maqashay ama yaa yaa muflix qof liibaanay hadallo noocaas oo kale ah ayaad maqashay adigoo howlahaad iska wata ama wax raadsanaya hadalkaas waxaad ku xumbaaraysaa in khayr iyo wanaag iyo liibaan iyo guul ilaahay inuu ku siiyey subxaanahu wa tacaala baad alla ka malaysanaysaa oo hadalkaasa waxaad ku xeraysaa raja aad rabbi ka qabto subxaanahu wa tacaala ana cinda danni cabdii bi buu ilahay leeyahy addoonkayga wuxuu ii malaysto ee iga fisho ee iga rajeeyo ayaan u hayaa marka dannu saw iyo mala xun lama rabee malo wanaagsan iyo saashi fiican inaad rabbi ka saashato ayaa fiican alfa'lu kaasaa la yidhaahdaa kelimo wanaagsan ood maqashay wamaa yakuunu fiihi shu'mu wa baabun maa yakuunu fiihi shu'mu waxa shumiga uu ka ahaado gudihiisa haddii uun wax la shu'mini oo wax un la baasaysani maba jiree waxyaalaha in la baasaysta ay tahay iyadana wuu ka hadli doonaa qaala waxadaanaa cabdu bnu xumayd qaala akhbaranaa cabdurazaaq ibnu hamaam asancaani qaala akhbaranaa macmar huwa bnu raashid can الزhriي mxamed bn muslim bn ubaydlahi الzuhri ibn shihab الzuhri can cubaydاllahi bn cabdالlahi bn cutbة ibn mascuud axadu fuqahaai sabca fi casri الtaabiciin buu ka mid yahi ana aba hurayrata cabdiraxmaan bn skhr dawsi radi allahu canhu وarضaah qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay annabiya nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam oo yaquulu leh laa طiyara baasaysi ma jirto waxaan alla ahayn oo dur iyo dhib kuu keeni karaa ma jirto nafcigana xaggiisuu ka ahaaday laa tiyara wa khayruhaa waxaa ugu khayr badan wax qofkan uu malaysto alfa'lu saasashada fiican ayaa ugu wanaagsan buu nabiga calayh isalaatu wasalaam wa khayruhaa yacni malaysi wax la malaysto in xagga shumiga ee baasaysiga lama ogolee waxaa ugu fiican in la malaysto alfa'lu saadsiga fiican qiila waxaa la yidhi ya rasuul allah wama alfa'lu fa'li maxaa la dhaha nabi allow baa nabiga la weydiiyey qaala wuxuu yidhi alkelimatu saalixa waa eray wanaagsan oo dayibahoo fiican oo yasmacuha axadukum axadkiin uu maqlayo magac fiican buu maqlay dhawaaq wanaagsan baa dhegtiisa ku soo dhacday isagoo wuxuu kurbaha ku taagan tahay ayuu maqlay waa loo waxaa weeyaan eh, ina maca alcusri yusra buu maqlayba ina maca alcusri yusra ayuu maqlay arrimihii culayskaa yusri baa ka dambeeya <clears throat> qur-aankii buu dhegaystay hadal fiicanoo qofuu ku hadlay buu maqlay oo ah macnaha yaa saliim oo kale qof nabadgalay ama yaxmuha yaa najiix oo kale qof guulaystay oo najaxay alkelimatu saalixa yasmacuha axadukum axadkiin uu maqlaayo ayuu nabigu jeclaan jiray calayhi salaatu wasalaam ereyga wanaagsan <clears throat> iyo magaca fiican qisadii waad garanaysaan qisat alxudaybiya markii nabiga sala allahu aleyh wasalam cumradii uu u aaday maka gaaladii ay ka hor imaadeen ay u diideen maka inuu galo uu yidhi dagaal anaga ooma soconno cumraan u soconnaa wadahadal markii dambe hadba qolay soo daraayeen hadba nin bay soo daraayeen nabiga waa tacliiqinaya calayhi salaam kan waa fiican yahay kan waa wuxuu xurmeeyaa hadiyada xaramka waxuu socdaa markii dambe waxaa yimid ninkii la dhihi jiray suhayl binu camar abu jandal ayaa yimid markaasaa ninka abujandala abi markaasuu nabiga calay slam wuxuu yidhi suhaylun sahula alamr kan waa suhayl oo amarkeenni wuu sahlanaaday amarkeennii wuu sahlanaaday haddaad maqasho maalan sahal suhayl yaad maqashay wuxuu xaalad culus iyo adeeg uu kugu jiro ama wuxuu a yaasir marka waxaad qalbiga gashanaysaa maasha allah khayr baa dhacay khayr baa la helay ilaahay baa maaragtay waxnoo fududeeyey taasuu nabiga ka qaatay calayhi salaatu wasalaam walidaalika nabigu wuu weydiin jiray meesha uu u socdo waddada magaceeda iyo meelaha lagu socdo ee deegaankaa magacooda ayuu weydiin jiray magac fiican hadday tahay waa ku farxi jiray rasuulka calayh salaam qaala waxadaanii cabdulmalik bnu shucayb bnu layin qaala xadaanii abi shucayb bnu layin can jadii alleyt bnu sacdin alfahmi qaala xadaanii cuqayl bnu khaalid ibnu caqiil xawa xadaaniihi cabdullaahi bn cabdiraxmaan addaarami asamarqandi qala akhbarana abulyamaan alxakam bnu naafic qaala akhbarana shucayb bin abi xamsata diinaar alximsi kilaahumaa can zuhriyi waxay ka wariyeen zuhri kilaahuma waxaa la leeya waa cuqayl iyo shucayb zuhri bay ka warinayeen bihada alisnaadi milah wa fii xadiidi cuqayl waxaa isaga ku sugan oo ninkaan la warinaaye ee la yidhahdo shucayb uu kaga duwan yahay can rasuuliillaahi buu yidhi sala allah alay wasalam walam yaqul ma dhihin sidaa shucayb oo kale samictu samictu kuma warinin waa laba dariiqoo kamida duruqda wax lagu wariyo duruq اladaa ayaa la yihahdaa wuxuu ahaa waxayna salka ku hayaan muxuu ahaa taxamulka marka siyaq اladaa waxay daba fadhidaa duruqu taxamul marka waa barnaamij ay yaqaanaan muxadisiintu iyo musطalaxaad u gaara weeyaan oo agtooda macno weyn ayuu ugu fadhiyaa xadaa akhbara cancana samica intaba isku laysa sawaa isku mid ma aho maraatib iyo darajaad ayay u kala tahay wa fii xadiidi shucayb qaala samictu nabiy sala allah aleyh wasalam kamaa qaala macmar macmar buu isaga ku raacay shucaybo samica ayay kaga qaadeen samicana ka xoog badan qaala xadaanaa hadaad binu khaalid qaala xadaanaa hamaam binu yaxya qaala xadaanaa qataada ibnu dicaama asaduusi can anas ibni malikin abu xamzata albasriy almadaniyi uma albasriy alansaariyi alkhasrajiy radia allahu canhu wa ardaah ana nabiy allahi nabiga ilaahi sala allahu alayh waalih wasalam qaala wuxuu yidhi laa cadwa cudur isku tallaabin ma jirto laisku gudbiyo oo cudurku awood oo mala bidabcihi sidii dadka hore ay aaminsanaan jireen qabla alislaam jaahiliyadii ayaa la diidan yahay ee asbaab waa jirtaa walaa tiyara baasaysina ma jirto la baasaysto inaad shimbir kugu soo baxay ama aad maqashay buumaystii baan soo marray in la baasaysto codkeeda maaragtay tuka ku istaagay shimbir inaad baasaysato aan waxbana keeni karin waxbana aan anfici karin kuna aad abshirsato oo tidhaahdo waxbuu keenaa ood abshir tidhaahdo waxaas waxay ka mid tahay waxyaalaha sharciga khilaafsan qofkuna u ka leexinayso calaaqadiisii iyo rajadiisii rabbi ula lahaa subxaanahu wa tacala mala xunna keenaysa wa yucjibunii waxaa cajab gelin buu nebigu leehay yucjibunii macnaha wuxuu ka wadaa yunshiunii waxaa inashaad gelin oon ku farxi alfa'l fa'liga alkalimatu alxasana kelimo wanaagsan alkalimatu ayiba kelimo ayiba wanaagsan oon maqlay ayaan maaragtay rajo wanaagsan oo ixasuusinaysa ilaahay subxaana wa tacaala rajada aan ka qabnay iyo maaragtay khayrka iyo wanaagga xaggiisa aan ka filanayno taa waa fiican tahay eray wanaagsan waa fiican yihi laakiin eray xun ma wanaagsana muxuu ahaa wax uu keeni kara tadayurra ma jirto tadayur wuxuu jeeri kara ma jirto ayib qala وxadaثnahu mxamed بn muثنى wbashاar qala xadaثna akhbarana mxamed ibn jacfar qala xadaثna شhucbة samictu qataada yuxadiثu can anas bn maliki can الnabiyi salى الlah عalيه ali waslm qaal laa cadwى walaa طayarata wayucjibuni اlfa'l waxay cajab gelin oon jeclahay oon ku farxayaa fa'liga qaala qiila waxaa li wama alfa'lu qaala alkalimatu dayiba kelimo wanaagsan eray fiican nafta ayaa jecel oo qalbiga ayaa ku farxaya oo rajay kugu abuuraysaa wax wanaagsan oo qalbiga u fiican haddaad maqasho qaala waxadaanii xajaaj bnu shaacir xajaaj ibnu yuusuf athaqafi baa la dhahaa ninkii taabiciga ahaa ma mxuu ahaa taabiciga ahaa laakiin ma ahaen ataabiciina biixsaan muunan ahayn ee wuxuu ahaa nin dhib badan oo dadka laayo ahaa kaas hadda kana isku magac yihiin kan marka waa shaykhu muslim shaykhu muslim weeyaan kaana wuxuu ahaa buu soo gaaray laakiin ma ahayn ataabiciina lahu biixsaan muunan waa ninkii saxaabada laayey taabiciinta laayey awliyaa ullah saalixiin dad badan laayey wey kanna marka waa isku magac oo xajaaj ibnu yuusuf athaqafi baa la yidhahdaa lakiin macruuf wuxuu ku yahay xajaaj ashaacir qala xadaana mucalla bnu asad qala xadaana cabdاlcaزiiz bnu mukhtaar qala xadaana yaxya bnu catiiq qala xadaana moxamed bnu siriin albasri can abi hurayra radi allah canhu qala qala rasuulu اllahi salى اllah alيه wasalam laa cadwa walaa طayra wa uxibu waxaan jeclay alfa'l saalix alfa'l saalix in alxasan dayib waxa saajiga fiican qaala xadaanii zuhayr bnu xarb xadaana yaziid bnu haaruun akhbarana hishaam bnu xasaan can moxamed bni siriin can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waalih wasalam laa cadwaa ma jirto cudur isku tallaabin awood u leh cudur kale qof kale ku dhici karaa wixii qadar alleh iyo idan alleh iyo amar alleh uusan jirin awood ooma leh labadan qofa isku dhowbaa midna hergab ku dhacaya midna hergab ku dhacaynin marka wax walba qadar allo ku socdaa laakiin asbaabta iyo xadarka haddana waa lays amray oo qadarkii ilaahay subxaanahu wa tacala isagoo uu jiro haddana idankii alle waxaa loo sameeyey asbaab buu leeyahay laa cadwa walaa haama haamadu waxaa weeyaan laba macnoba waan ku soo marray ama haama waxaa weeyaan bahasha la yidhaahdo guumaysta shimirta guumaysta la yidhahdo wey yaa haame la dhahaa oo muxuu ahaa ay dadku baasaysan jireen waa wax islaamka ka hor dadku ay shumi iyo baasaysi islaamka kadibna sidiibuu u socdaa ilaahay hadda soomaalidu guumaysto ma jecla reerbaadiyaha oo meeshay ka cida iyo cideeda iyo guryaheeda ay soo fuurshay iyo waxay ka arkaan inay tahay wax dadka musiibo soo socota ayay u arkaan walaa guumays la baasaysan oo wax keeni karta dhib keeni karta ma jirto walaa tiyarata baasaysi oo dhanna maba jiro wa uxibu alfa'la saalix fa'liga iyo saasiga fiican baan jeclahay qala xadaana cabdulaahi bnu maslamata bnu lqacnabi alqacnabi qala xadaana malik ibnu anasin abi cabdilahi alasbaxi xaw xadaana yaxya bnu yaxya atamiimi qala qara'tu cala maliki can ibni shihab azuhri can xamzata wa salim ibney cabdilaahi bni cumar cabdulahi bn cumar ba labada dhalay xamze iyo saalim cabdullahi wiilal badan buu lahaa xamzahan iyo saalimkan iyo cabdullaahi iyo cubaydullaahi iyo waaqid iyo bilaal awlaadu cabdullaahi way badnaayeen can cabdilaahi bni cumar ana rasuula اllahi sala اllahu alيh ali wasalam qaal ashu'mu fi اddaar haddii shu'mi iyo baasaysi in kaana shay min ashumi hadduu jiro fa fi daari guri baa la baasaystaa waalmar'ati naagna waa la baasaystaa waalfarasi farasna waa la baasaystaa hadduuba jiro wax la baasaysto oo daarta baasaystigeedu waxaa weeye dad guri cariiri ahoo aad ku maaratay aadan ku kala firaaqaysan karin oo cariiri ah gabdhihii iyo wiilashii iyo martidii iyo ninkii iyo reerkiisii cariiri ah sida dee guryaha dee baadiyaha iskaga nool yihin waad artay waa wax laga fiican yahay oo gurigu waasac inuu yahay oo martiduuna dhinac tahay gabdhuhuna dhinac wiilashuna dhinac kaasaa fiican marka taa waa lagu fasiraa waxaa kaloo ashu'mu fi daar soo gelaaya gurigu hadduu daris xun leeyahay jiiraan xun baaba ilahay daris dhigay oo hadalkoodii iyo ficilkoodii intaba aadan ka badbaadaynin oo dhibaato joogta kugu ah shu'mu fi daar ayadana way soo gelisaa dariska hadduu kugu xumaado waa aad iyo dhib badan dariska waxa looga hadlaayo qur-aanka oga hadlay oo xadiidka oga hadlay waxaa weeyaan waa dad wada degan oo wixii dhibaato aho isku sameeyaanna dhibaato xanuun badan keen haddii anfacaan wax isku taraanna fiican weeye marka walidaalika nabiga ilaahay ka magan galay calayhi salaatu wasalaam kama fi sunan allahuma inii acuudu bika min jaari suu'i fii daari lmuqaam faina daara albaadiyati yataxawal ilaah waxaan kaa mahangelayaa waa ilaaha laga mahangalaaba dariska xun ilaah waxaan kaa mahangelaya daris xunoo meel aan laga guuraynin haddana kula degan faina jaara albaadiya yataxawal baadiyaha dariska baadiyaha waaba kala guurayaan haddii xoogow ay isqaban waayaan waxaaba la kala aaday mashriq iyo maqrib yaa loo kala guuri waxaad heli kartaa weligaa oo dambe inaadan la degin oo la dersin laakiin haddii uu dariskii magaalo iyo dhul balse u yeel guriga xaggeed geen booska xaggeed geen dariskana waa kugu xumaaday mid kaasaa dhib badan kaasaa dhib badan marka uun sabir iyo allabari iyo iska ixsaan loo sameeyey iyo waxaa un marka inaad samayso mooyeen dhibaato badan weyn walmara mar'ada ama naagta shumigeeda baaseysigeedu waa hadday tahay naag carab dheer oo dadka u daran oo qaraabada u daran oo ninka dhibto oo reerkii iyo gurigii maamulkiisii agaasinkiisii iyo mas-uuliyaddii xilkii guriga aan ka soo bixin nafci iyo aan lahayn dur mooyeene taasna wax la baasaystay tahayoo aleelahay ma fiicna faraskuna waxaa weye walfarasi hadduu farasku faras yahay socod gaaban oo aadan meel aadan ku gaaraynin cadowgiiba kusoo qaban karo ama aadan meel ku gaari karin ama muhimaddiisa faraska inta badan dabaabaad buu ahaan jiray oo calaama liljihaad buu ahaan jiray alkhaylu macquudun fii nawaasiha alkhayr alajru walmaqnam buu nabiga alay salam ila yowm alqiyaama waxba dheef ku heli kaana isagana waa soo gelayaa qala xadaana wxadaana abu daahir axmed bn cmr bn sarxin wxarbala bn yaxya qala abarana ibn wahbin abarana ibn wahbin cabdulahi abarana yunus ibn yaziid can ishaab azuhri can xamza xamza salim ibnay cabdilahi bn cumar can cabdilahi bn cumar ana rasuula اllahi salى اllahu alيh ali wasalam qaal laa cadwa ma jirto walaa tiyaaratan ma jirto baasaysi wainama shuumu waxaa la baasaystaa hadduuba jiro fii alaaثatin saddex almaratu haweenay xun iyo wafarasi farasan fayda lahayn iyo wadaari daar oo jiiraan xun iyo daris xun waxadaana ibn abi cumar xadaana sufyaan ibnu cuyayna can الzuhriy can salim وxamza ibnay cabdillahi can abihima can الnabi sala اllah alيه wasalam xaw xadaana yaxya bnu yaxya wcamru naaqid wazuhayr bnu xarbi can sufyaan can الzuhriy can salim can abihi can الnabiyi salى اllah alيh ali wasalam xadaana camru naaqid ibnu bukayr qala xadaana yacquub bn ibrahim bnu sacdin الzuhri qala xadaana abi ibrahim bnu sacd bn ibrahim bn cabdiraxmaan bn cawf can salim bnu kaysaan can ibni shihaab azuhri can salim wxamzata ibnay cabdillahi bni cumara can cabdillahi bni cumar can الnabiy salى اllah alيh ali wasalam xadaana cabdilmalik bnu shacayb bnu leyth bnu sacdin qaala xadaanii abi can jaddi qaala marka muslim saas isku raaciya riwaayatu marka waxay noqonaysaa riwaayat alibni can abihi can jaddi sunankuna riwaayatu bahz bn xakiim can abihi can jaddi iyo camr bnu shacayb can abihi can jaddi waa riwaayat alasaqir can akaabir qaala xadaana cuqayl bnu khaalidin xaw xadaana yaxya bnu yaxya qaala akhbarana bishr bn mufadl can cabdiraxmaan bni isxaaqin xaw xadaanii cabdulahi bn cabdiraxmaan addaarami akhbarana abu lyamaan kaminu naafic abarana shucayb qulub can zuhri can salim can abihi can nabiyi sala allah alay slam fi shumi masalada ku saabsan bimili xadiidi malik bay isku raaceen laa yadkuru axadu minhum qof sheegay oo ayaga ka mida fii xadiidi ibni cumar alcadwa watayara sheegay ma jirto hayru yunus yunus ibnu yaziid mooyeene yunus ibnu yaziid malik buu taabicinay qaala xadaana axmed bn cabdillahi bn اlxakam qala xadaana moxamed bnu jacfari qundar xadaana shucb bnu xajaajan can cumar bn muxamed bn zayd anahu samica abahu yuxadiثu can ibni cumara can الnabiyi salى اllahu alيh ali wasalam anahu nabigu qaala wuxuu yidhi in yakun min shumin wax la baasaysto oo dur iyo nafci kuu keeni maba jirte oo labadaba keenee hadduusan jiro wax la baasaysto shay hadduu jiro xaqun wax jiro haabit ah oo sugan oo dhaba ah hadduu jiro fa filfarasi faraskaa la baasaystaa xun oo aan faa'iido lahayn socodka gaaban walmara iyo haweenay dhib badanoo carab dheer wadaar iyo daarti oo dariska kugu xumaaday waxadaanii haaruun bn cabdillaahi alxamaal qaala xadaana ruux bnu cumaadata qaal xadaana shucbi bi hada isnaad mitr walam yaqul xaq xaq macnaa haabit baa loo jeeda qala wxadaana abu bakr bn isxaaqin xadaana ibn abi maryama akhbarana sulayman bn bilaal qala xadaana cutba bn muslim can xamza bn cabdillahi bn cumar can abihi ana rasuula اllahi sala اllahu alيh ali waslama qaal in kana shu'mu fi shay wax la baasaysta hadduu jiro fa fi lfarasi wlmaskani maskani waa daarow wlmar'ati iyo naagti xadaana cabdullahi bn masrabata bn qana xadaana malik can abi xaazim salama bn dinar alacraj can sahl bn sacdin الsaacidi abulcabaas qaal qaala rasuulu اllahi sala اllahu alيh ali waslm nabigu wuxuu yidhi in kana ay shum in kaana shum hadduu jiro fafi lmarati wاlfarasi wاlmaskan yani shum ujeedaa inkaara qaala waxadaana abu bakr bn abi shayba qaala xadaana fadl ibnu dukayn abu nucaym qaala xadaana hishaam bnu sacdin can abi xaazim salma can sahl bni sacdin can nabi sal slam bimilihi in badan baan baraarujinay abu xaazim oo sahl ka warinaya haddaad aragto waa salama binu dinaar hadduuse abi hureyre ka wariyo abu xaazim oo abi hureyre ka warini waa salmaan alashjaci mowla caza وxadثna isxاaq بن ibrahim الxandلي بن rahaway qala akhbarana cabdالlahi بن الxاriث can ibni jurayجin cabdilmلki qala akhbarani abu الزubayr anhu samca jaabir yukhbiru can rasuuli الlahi salى الlaه عalيه wasalam qaal in kana fii shayin shumiga hadduu shay ku jiro oo la baasaysta fafi rabci rabciguna waa maskanka iyo daarta wاlkhaadimi khaadim kugu xumaaday oo khiyaamo iyo dhibaato wata wاlfarasi iyo faras walmara meesheedii buu khaadim geliyey baabu taxriimi alkahaanati wa ityaani alkuhaan kihaanadu waa xaaraan in la barto ama maarata la ictiqaadiyo la rumaysto oo la aamino ihtiyaan alkuhaan dadka kuhaanada la yidhahdo in loo tagana xaaraam wey waa dadka wax sheeg sheega ee waxa maqan ee cilmulqaybka ahee ilaahay mooyaane axad kaleoo garanayo ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuul loo waxyooday mooyaane wax kaloo garan uusan jirin ninka ka sheekeeya wey yaa kaahin la dhahaa ficilkana kihaana la dhahaa dad la shaqaysto jinka waaye oo wax sheeg sheega beentoodaa badan marka nacam sidquhum naadir wa kadibuhum haalib wax yar baa laga yaaba inuu mar asiibo oo run ay waafaqdo inta kalena been weeye dadkii marka waxaasay yay wamoodaan wax moodaan asagona ku dhihi maayo aniga kaahin baan ahay ku dhihi maayo ogow qof dhahay aniga kaahin baan ahay ama saaxir baan ahay ma jirto ka falanfalloowey ugu saaxirsanee geedagoyska ah waxaa wuxuu ku dhahaya weli awliyad ilahay ka midaan ahay nabigu ku sallili wuu istiqfaarsan quraan akhris buu bilaa markuu ku arko wuxuu iska dhigayaa qof toosan buu iska dhigayaa laakiin alaabtiisa waa ugaar alaabtiisa waa ugaar wixii kahaano ahaa ama sixir ahaa ee uu samaynayayna karaamatulawliya buu ku fasiraya buu ku magacaabaya dadka noocaasa markaa waa dad khatartooda aad u badan tahay aad u badan tahay weeye kaahinku marka jin buu la shaqaystaa dadka jinka la shaqaystuna wasaa'il iyo waxyaalo badan bay dadka ku harowsadaan oo mid foox buu shidi oo waxbaa soo degi buu ku leeyahay midna wuxuu sheegayaa waxyaalo kitaab uu ku magacaabay intuu fiirfiiriyo yuu leh waxaanay soo saartay wax jirana ma aha wax dhalaasiimo asaga uusa samaystay weeyaan ama qola samaystay uu ka soo qaatay waxaasoo dhan waxaa weye dadka lagu nasaraxaadina dhabta jirta waxaa weeye jin buu la shaqaystaa xadaana abu daahir waxarmala bnu yaxya qaala akhbarana ibnu wahbin akhbarana yuunus can ibni shihaab can abi salaam bn cabdiraxmaan bni cawf can mucaawiya bni xakam asulami qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ya rasuul allah rasuul allow umuuran as'aluka umuuran waxaan ku weydiinayaa arrimo aan kunna ahaan jirray nasnacuhaa kuwa sameeya fi ljaahiliyati xilligii islaamka ka horreeya ee jaahiliyada ku sugneen waxyaala aan samayn jirray baan ku su'aali su-aashii buu bilaa wuxuuyi kunna na'ti lkuhaan niman kuhano la yidhaahdo oo meelo fafadhiya oo wax sheegsheega oo yidhaahda wixii saas weeyaan halkaasaa dhimaan doono waxaasaa dhici doono dhaho dadka wax kaga qaataa dadkaasaan u tegi jirray walidaalika waxay cunaan nabiga wuxuu ku tilmaamay xulwaan xulwaan lkaahini khabiif waa qof aan wax dhibaato ah iyo wax dhiboo uu mare aan jirin dhidid aan dhididin haddana dhaqaalo aruursanaya kaahin wey mujarad waxyaalahaas uu sheeg sheegay bay dadku runmoodi xooluu kaga qaadanayaan marka wuxuu leeyahay waxaasaan u tegi jirray wakhtigii islaamka ka hor jaahiliyadii haddana weli way jiraan qaala wuxuu nabiga calayhi salaam falaa taatu lkuhaana ha u tegina inaad u tagto gurigiisa gasha lmama banaanaba ha u tagin ah, haddaa u tagto dembi kaa soo gaari haddaad rumaysatana faqad kadaba alaa mxuu ahaa wuxuu beeniyey ala maa unzila calaa muxamed sala allah alay slam qofkii kaahinka iyo curaafkii u taga oo rumeeya nabi maxamed wuxuu lagu soo dejiyey oo diinaha ku beeniyey qofkaa khatar buu ku sugan yahay qaala wuxuu yidhi qultu waxaani kunaa natadayar su'aal labaad waxbaan baasaysan jiray haddaan kallahna subaxdii shimbir baan ugu soo baxay shimbirka hadduu bidix u buubo bidix hadduu u buubo waan baasaysanaynaa midig hadduu u buubana abshir waaye kunaa natadayar shimbiraha qaar iyo xayawaanka qaar qaala wuxuu yidhi daaka shay waxa waa wax yajiduhu axadukum axadkii helaya fii nafsihi naftiisa wax adi naftaadu aad ka heshay ood qalbiga gashatay wax ka jira ma jirto ee falaa yasudannakum yuuna waxaa asaga ah danti aad u socoteen inaga soo leexinin taasuu nabi alai salaam waa wax naftaada aad ka heshay xadiidu nafsi wey abuun isku sheekeeyey wax maad iska sheekaysatay maskaxdaadii wixii baa kugu sugnaaday runbaa waad ka dhigatay kadib deena ficil iyo shaqabaad ku dhistay oad ku binaysay ee falaa yasudanaku wax wax jira ma aha shimbirka asagaa ah, waa shimbir shimbirahaas ilahay abuuray ka mida xayawaankaas xayawaan ilaahay u abuuray dadka kugu imaaday qof baa sidaas ahayoo qof suurada alaba igu soo baxayoo waba waxaasoo dhan wax ka jira maleh falaa yasudannakum shaydaanka iska naara dantaad u socoteenna ha ka soo noqonina ee soco maanta waa dhibaata dhacaysa iyo waxbaa imaanaya hadhihin qala wxadaanii maxamed bnu raaficin xadaana xujayn yani bnu muana qala xadaana leyt can cuqayl xaw xadaana isxaaq bn ibrahim wcabd bni xumaydin qaala akhbarana cabdurazaq akhbarana macmar xaa xadaana abubakr bin abi shayb xadaana shabaab bn sawan xadaana ibnu abi diibin xaa xadaana maxamed bnu raaficin akhbarana ismaaciil bnu ciisa akhbarana malik kulum can zuhri bihada isnaad mila macna xadiidi yunis hayra ana malikan fi xadiidihi dakara dayara iyuu sheegay walaysa fiihi dikru lkuhaan ma sheegin ziyadatu iqa maqbula kuwa sheega la qaadan ayb xadثna mxamed بن صbaح abu jacfarin wa abu bakr bn abi shaybata qaala xadaana ismaaciil huwa ibnu culaya ismaaciil bn ibrahim bn miqsam culaya waa hooyadiis can xajaaj asawaaf xaa waxadaana isxaaq bn ibrahim aqbarana ciisa bn yunis bn abi isxaaq asabeeci qaala xadaana awsaac cabdiraxmaan bn camr الshaami kilaahuma can yaxya bn abi kaiir ayay ka wariyeen can hilaal bn abi umayata can caطاء bn yasaar can mucaawiyata bn اlxakm الsulami can الnabiy sala اllah alay slam bimacna xadiid الzuhri can abi salma can mucaawiya macnuhu waxaa weeyaan xajaaja sawaaf iyo awsaaci yaa waxay mutaabicinayaan riwaayada xakamo yaxya bin abi kaiir ayay ka warinayaan abu salamay mutaabicinayaan ayib wa zaada fii yaxya bin abi kaiir wuxuu ziyaadiyey qaala qultu wa mina rijaalun waxaa naga mida rag yakhuduuna dhulka jeexjeexa waa faaliyihii faalkii dhulkuu jeexayaa oo budbud budbud ka sirayaayoo carraa meeshan uu tegi oo gedgedinoo kolla tiri kolla uu samaynayaa maaqaana faal kuma jira masugu dhamaado ya ya baadiyu ku dambeeya miya geellayda waliba usii darraan jirta ya faal su-aashaasaa nabiga la weydiiyey calayhi isalaatu wasalaam waxaa la yidhi waxaa naga mida nabi allow dad dhulka jeexjeexa oo dhulka wax ku qorqora ayaa naga mida oo meeshaa deen hadhow wax ka soo saari oo kudhihi waxaasaa jira ku dhahaya ayib qaala wuxuu nabigu yidhi kaana nabiyu nebi baa jiray min alambiyaai nabiyaasha ka mid ah oo yakhudu dhulka jeexa nabigu nabiyaasha ka mid ahaa waxyi ilaahay wuxooga dhigay oo cilmigii iyo waxyigiiba loo geliyey dhulka jeexjeexidiisa ah, saa waxaa yeel dhulka yeel haddii la yeeloba waxyigiisa halkaas uga dhexyelayaa oo ilaahay halkaas u gelinayaa cilmigiiba halkaasaa loo gelinba gebigiisaba nabi walbaba qaab buu ahaa muusa ilahay la hadli jiray subxaana wa tacaala ambiyada jibriil baa loo soo diri jiray qof walbaba qaab buu ugu imaan jiray waxyiga oo nabiga calayhi salaatu wasalaam midla silsilati aljaras ayuu mararka qaar ugu imaan jiray nabi baa marka waxaa jiray dhulka intuu sa u xariiqo waxyigiisii halkaasoo baa ka soo baxayaanba faman waafaqa qofkii waafaqa khaduhu nabigaasi jeexidiisii iyo caradii uu faraha dinkii waafaqa fadaaka sax weeye wa anna lahu dalika somaart waxaa lagu xidhay mucjiza min almucjizaat mucjizaadka nabiga khaas u tahay mucjizaadka iyo waxyigu ambiyaday khaas u tahay ambiyaday khaas u tahay qofkii markaa waxaa la yidhi nabi ma waafaqi kartaa mucjiza nabi ma yeelan kartaa waxyi nabi ma heli kartaa waa maya soo maaha bannaanka joog marka ah, nabi baa arrintaasi mucjizo looga dhigay wixii ka sokeeyeyna waa been iyo khuraafo iyo waxaan waxba ka jirin liannahu nabi ma tihid mucjizana laguma siinin waxyina kuguma soo degin marka shay mustaxiil ah ayaa lagu xidhay ah, mustaxiil baa lagu xidhay faman waafaqa khaduhu qofkii khadkiisa iyo ay taab ay waafaqda nabiga waxaysi fadaaka sax buu noqon laakiin xaggee ka heli xaggeed ka heli weeyaan curaaf baa la dhahaa isaguna waxba kama jiraan wey وxadثna cبد بن حmayd أخبرna cبدالرزاq أخبرna mcmر عن الزهري عن yaحyى بن curwةa iبن الزubayr عن أbيه عن cاaشha رضي الله عنها qاaلad waxay tidhi qultu waxaan ya rasuul الlah ina الkuhاana nimankan kuhaanada ah ee waxyaalaha sheegsheega waxaasaa dhici doona waxaasaa imaan doona waxaasaa nana tusay kaanuu waxay ahaayeen yuxadiثuunana waxay noo sheegi jireen bishayi shay bay noo sheegaan marar fanajiduhu waxaan helnaa xaqan ay haabit shay run ahoo sugan ayaan helnaa marar bay waxay sheegeen sidii bay noqon adigana waxaad tidhi waxaasi warkooda ka leexdo hau teginaad tidhi qaala nabigu wuxuu yidhi tilka taas ay runta ku sheegeen alkelimatu alxaq waa kelimadii xaq aheed oo yakhdafuha aljinniyu jinniga uu soo dafay malaa'igta ka soo dafay fayaqdifuhaa uu ku tuuray fii uduni weliyihi weligiisi jinnigaa weligiisa oo insi ah weligii jinniga oo insi ah oo u waxyoon jiray wuxuu sheegi jiray dhegtiisuu ku tuurayaa wayaziid kanna waa mid nahaab ah oo muxuu ahaa aad iyo aad u yaqaana qaabka wax loo barxo si wax loo barxu garan inta yareede xaqaheedee jinniga u soo xaday wayaziidu fiiha wuxuu ku darsan miata kadba boqol been ila shaqada inay socotaan la rabaa maalin walba waa la imaanayaa marka waxbaan sugayaa igu soo noqda ma jirto halkii markaa loo sheegay oo mari doonnaa ee jinniga uu malaa'igta ka soo istiraaqada ka soo xaday halkii kelimo boqol buu ku darsanayaa boqol buu ku darsan markaasaa boqol jeer markuu been sheego hal mar ah ayuu sawaabka waafaqayaa dadkii tii bay marka ku dhegan yihiin halkii runtaheeday waa uu sheegay tii unbaa laga fujin soo kiisaa yidhi ma aha war beentan boqolka ama ah maarataan lagu kari maayo xadaanii salama binu shabiib qaala xadaana xasan binu cayan qala xadaana macql huwa ibnu cubaydlahi can zuhri ahbarani yaxya bnu curwata anahu samica curwa bnu zubayr yaquul qaalat caaisha waxay tihi sa'ala unaasun dad baa weydiiye rasuula allahi sala allah aleh wasalam can alkuhaan kuhaanaday weydiiyeen faqala lahum rasul lahi wuxuu ku yidhi calayh salaam laysuu bishay waxba ma aha soo maarti laysuu bishay oo qofkan isaga cilmulqeyb sheeganaya wax maqan inuu wax ka ogyahay sheegani yaa u sheegay ilaah miyaah ma waxyi baa u soo dega madna maaha marka kol haddii waba maaha waxba maaha laysu bishay qaaluu waxay dhaheen ya rasuul allah fainahum yuxadiثuuna axyaanan marar bay waxay sheegeen ashay'a wax yakuunu xaqan xaq noqdoo run noqdee qaala rasuulu llahi sala allah alيh wasalam wuxuu yidhi tilka alkelima midaasi waa kelimadii min aljinni jinniga xaggiisa ay ka heleen jinkaasoo yakhdafuhaa ka soo dafay yakhdafuhaa kelimadaasi aljinniya uu soo dafay markaasuu fayaquruhaa jinnigii wuxuu ku ridaayaa fii uduni weliyihi weligiisii ayuu ku ridayaa ah. yaa macshar aljinni qad istakhartum min alins markii la yidhaahdo insigii baad harowsateen ku badiiseen waxyaalihii aad ku samaynayseen intaynan jinnigiiba una hadalkii qiyaamaha la weydiiyo jinnigi la canaantood yaraa insi baad dhibaato badan ku haysay qaala awliyaahu min alinsi ya rabbana istamtaca bacduna bibacdin wabalaqna ajalana aladii ajalta lana Ah, waan isku raaxaysanay waxbaan ka helnay ayagii u teeteen ayado marka ninkan jinniga jinnigan soo xaday wax wuxuu ku tuurayaa insigii weligiisi ahay u shaqaynaya waa la kala shaqaystaa isagana shaqu u qabanayaa oo waxbuu u samaynayaa oo ilaahay hayrkiibuu caabuday oo diintiibuu ka bixi oo sixir balaayo wataa kanna wuxuu leeyahay heen annagoon kuu soo shaqayn si wararkaada loo maqlo wayaqura fii udni walihi qarra dajaaja dijaajada iyo digaagtu sawdkeedaoo kale qarigu waxaa weeyaan waa sawdkeeda marka ay ay muxuuaha wax guranayso kale iyo quruqurquru ay tiraahdo sidaasoo kaleu dhagaha ayuu wax uga sheegsheegi shanqara fayakhliduuna fiiha kelimadii jinniga uu dhegta u saaray ee uu quruquru ku yidhi sida derjaajada oo kale yakhliduuna fiiha waxay ku darsanayaan akara wax ka badan min ma'ati kadba boqol been ka badan bay ku darsanayaan ah, beentaasay ku darsan waxaasaad marka dhahaysaan xaq weeyaan oo kelima xaq waa ku had waxaas beentan feeriya ayib middaa kelimada ee xaqa ahna waa kelima xaqa laakiin booli ah kelimo xaqa ahoo booli ah weeyaan oo lasoo dhacay oo malaa'igta laga soo dhacay oo malaa'igtu intaasoo dan dambaaburro iyo madaafiica ay ka soo dabagareen kii marka ka soo fakada ayaa deena dhegta ugu ridayaa kii kaahinkiisaabu dhegta ugu ridayaa way sulfuulayaan jinnigu way sulfuuli jiray markii dambe nabiga calayh salaam soo bixidiisii waa kiiba laga hor istaagay wainaa kunaa naqcudu minha maqaacida faman yastamic ilaana yajidahu shihaba raasada meel bay fadhiisan jireenoo deena waxbay soo dhegaysan jireen markii dambe dambaabur bara yaa lala soo dhaay lala soo dhaxay marka ka u horeeya wax maqla u koreeya makrigooda iyo dhagartooda fiiri in la soo garaaci oo haddii laga warheelo la gubigu og yahay kelimada ayaada ma haysanaye midka ka hooseeya u dhiibaya kuba kuba usii dhiibi ilaa midka dhulka joogay yaa la cararaya bagu la dhahaya kiibuu dhegta u saarayaa insigaha bini aadamkaha ee meesha fadhiyey ee loo tuuraa boqol been buu ku darsanaya marka وxadثna abu ظاhir أخbarna cبdاللh بن wاbin أخbarnii mحamed بن cmر عن بن jurayج عن بن شhاب hada الإسناad نحو رواية معقل عن الزهري qال xadثna xسن بن علي الحلواني وcبد بن حمydi qال xdثna يعقوب qال xdثna يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو أbtري xdثna أbي عن صالح عن بن شhاب qال xdثnي علي بن xuسين زين الcاaبدين أنa cبداللhi بن cabاaسin qال أخbarnii رaجuل min أصxaabi النبي nin nabiga saxaabadiisa ka mid ah oo min alansaar reer ansaarada ii warramay annahum saxaabadu baynamaa hum ayaga oo juluusun fadhiya leylatan habeen maca rasuuliillah nabiga miciisa ayagoo fadhiya rumiya binajmin waxaa la soo ganay xidig fastanaara markaasuu ifay cirkaa xidig ilahay ka soo diray la soo diray xidigii wuxuu dhawu dhahaba kadib waad aragtee waa ka wac dhihaya oo ifaya wuu ifay faqaala lahum rasuulu llah nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu ku yidhi saxaabadii la fadhiday maadaa kuntum taquuluuna fi ljaahiliya maxaad dhihi jirteen jaahiliyada markaad islaamka intaynu imaanin ka hor idaa goorta rumiya la tuuro lasoo gano bimili haada xidi garoo kale markii la gano habeennimada maxaad dhihi jirteedu ku sheekaysan jirteen qaaluu waxay dhaheen saxaabadu marka hore way edabsadeen edab bay ka hormariyeen qaaluu waxay dhaheen allahu warasuuluhu aclam alliya rasuulkiisaa og xaqiiqada arrinka kunaa naquulu waxaanse dhihi jiray wulida leyla caawa waxaa la dhalay rajulun cadiim nin weyn oo madax noqon doona ayaa dhashay wamaata rajulu nin baa dhintay cadiimun nin weyn oo madaxaa dhintay waxaasaan dhihi jiray wax daliila ah ooma haystaan faqaala rasuulu llah nabiga calayi salaam baa wuxuu yidhi fainahaa xidigan laa yurmaa lama gano bihaa najmigan limowti axadin qof dhimashadiisa looma soo tuuro lama soo gano walaa lixayaatii dhalashadiisana looma soo gano walaakin rabbunaa rabbigeena tabaaraka ay tasaayada khayru khayrkiisa badaye watacaalaa ilaahay sarree ismuhu magaciisa sarreeye idaa wakhtigii alle uu qadaa xukuma amran amar amar markuu xukumo fowqi sabci samaawaat mustawin calaa carshihi mubaayin calaa khalqihi subxaanahu wa tacaala khalqigiisa o dhan buu ka sarreeyaa marka markuu ilaahay wax xukumo waxyaalaha dadka qaar dee ay shakiga geliyeen ee hadalka geliyeen bay ka mid tahy nasal allah asalama alcaafiya oo khaaliqiina abuuray oo qur-aankii iyo sunankii mutawaatirada aheed iyo qur-aankii kariimkaha bi hadihi alaayaati alkaiira alqadciyaat ay wada caddeeyeen oo xataa fitradii saliimadaheed qalbigii ibnu aadamka uu ka helaayo mar walbaba ilaahay subxaanahu wa tacaala samaawi inuu samada samaa cala wixii sarreeya la dhahay wixii ka korreeya waxoo dhanba in dood la geliyo hadal la geliyo qofka asaga waxaa weeyaan rabbigiis baan aan aqoonay meeshuu jiro aan garanaynin soo nasiib darra kuma dhicin darasa kuma dhicin ee garanla rabbi meeluu ka jira subxana wa tacaala ya aayaadka qur-aanka iyo axaadiista mutawaatirada waxay isku raacsan yihiin ana allaha subxaanahu wa tacaala fowqa carshi istawa calaa carshi istawa cala alcarshi aayaad fara badan iyo axaadiis fara badanoo mutawaatira yaa ku soo aroortay marka waxba shaydaanku yuuna qofka ku ciyaarin oo nusuusta uu arko uu wax khiyaal aho wahmi ah oo loo sheegay oo shukuug iyo ku samaysan rayb ayuun qalbigiisa iyayna maaratay gelin iska ilaaliya ayib ilaahay subxaanahu wa tacaala idaa qadaa amran markuu xukumo u fiirsa xadiidkan sabaxa waxaa subxaanalaysan xamalat alcarshi carshiga alle malaa'igtii xumbaarsaneed oo afar ah qiyaamahana sideed laga dhigi doono iyaad subxaan allah dhihi oo ilaahay nasahaya uma kadib sabbaxa ahlu samaa ehlu samihiibaa haddana subxaanalaysan aladiina yaluunahum xamalaة اlcarshi ee kuwii ku xigay oo samada toddobaad joogay ayaa waxay leeyihin ayagana subxaana allah qadii ilaahay uu xukumay waxa u horreeya maqlaaya ee cilmigaas alle helayo waa xamalatlcarshiga xamalatlcarshigana cilmigaa waxay gaadhsiinayaan samaau saabica kuwa jooga xataa yabluqa atasbiixu markaa xukunkii alle dhacay markaasay sawdka dhawaaqaasi ayay malaa'igtii oo dhanba garbaha intay isla dhacdo ayay wada dhacayaan wada daadanayaan xataa yabluqa tasbiixu tasbiixdu waxay soo gaadhaysaa ahla haadihi samaa'i dunya samadan samaan dunyaha la yidhaahdo kuwa joogay ee malaa'igta joogtay tasbiix soo gaadhi inuu qado iyo xuqun dhacay calaamad tusaysa iyo dhawaaq tusayaa yaa dhacay dhawaaqa asaga ay la tasbiixsanayaan malaa'igtu wayna daadanayaan kadib baa deenna fasacii argagixii iyo cabsidii laga saari markaasay iswaraysanayaan uma qaala aladiina kuwiiba waxay dhahayaan yaluuna la xidhiiray xamalata alcarshi malaa'igta carshiga xumbaarsan kuwii la xidhiiray baa lixamalati alcarshi kuwa carshiga xumbaarsanaa ah waxay ku dhahayaan maadaa qaala rabbukum rabbigiin muxuu yidhi xukun buu xukumaye xukunkaa muxuu yahay noo sheega fa waxay u sheegayaan maadaa qaal ilaahay wuxuu yidhi bay u sheegayaan ilahay xukunkaasuu xukumay maamulkaaasu sheegay kelimadaas alleh uu ku hadlay yay sheegayaan qaala fayastakbiru bacdu ahli samaawaat ehlu samaawaadka qaarkood baa waxay waraysani bacda marka kale khabar weydiin xataa yabluqa alkhabaru khabarkii iyo cilmigii xag alle soo fulay iyo xukunkii xag alle soo fulay iyo arrimahaas ayaga ah in ardada waxaa lagu xukumi doono ama maamulka uu dhici doono ama abaar ama roob ama dhimasho ama kada waxaasoo dhan ee khabaray adduunka ka dhici doono ee samada meeshaas malaa'ig qola usoo dhiibtay marka dambe wuxuu soo gaarayaa samaa'udunyaha malaa'igta joogta samadan xaggeenna soo xigta jinniguna awood oo awoodoomala samada inuu gudba laakiin samaa'udunyuhu ku dhowaan karaa fatakhdafu ljinnu jinnigiibaa wuxuu soo dafi asamca wuxuu maqlay fayaqdifuun ilaa awliyaahim awliyadoodii insiga insigahaayee isla shaqaysan jireen ee kaahinkii iyo saaxirkii iyo kitaabgaablowg iyo wax baarbaari iyo waxaas warka dadkaas u shaqeeyaa yaqrifuuna ilaa awliyaahim bay kusoo tuurayaan dhegta ugu tuurayaan wayarmuuna bihi way kusoo ganayaan famaa jaa'uu bihi jinnigaa waxay la imaadaan calaa wajhi siduu ahaa qaar baaba laga gaadhoo damaaburro lagu dhufan oo gubani wixii siduu ahaa ay u keenaan fahuwa xaqun xaq weeyaan walaakinahum kahanadii iyo insigii kuwii kahanadahay dadka harowsanaya yaa yaqrifuun waxay ku darayaan fiihi kelimadii xaqeed wayasiiduuna ku siyaadinayaan mi'ata kadiba boqol bay ku darayaan saasay warku ku socday وxadثna زهير بن xرب xadثna wليد بن مسلم qرشي mولاهم qال xadثna أbو cمر الأوزاعي cبدالرحمن بن cمر xا وxadثna أbو ظاهر وxرمل qال أخبرna أخبرna يوسف وxadثnي سلام بن شhب وxadثna الحسن بن عyان qال xadثna معقل يعني من عubayd اللh كلهم عن الزهري بhذا الإسناad غير أنa يuنس qاaل عن cبدالله بن عباس أخبرني رiجال من أصحاaب رasuل اللh من الأنصار dhib male saxaabada haddaa magacooda la sheegi waayo waxba dhib male لأنa كلهم cuduul dhammaantood cuduul wey wafii xadiii awaaciy alwaaci cabdiraxmaan bn camr alawsaaci imaam shaam wuxuu yidhi walaakin yaqrifuuna fiih wayaziiduun ah, waxay kordhinayaan oo ku ziyaadinayaan oy cantoobinayaan qaraf tiimbinayaan buuxinayaan halkii kelimada xaqeed beenta ku ziyaadinayaan wa fii xadiii yunas walaakinahum yarqawna fiih kelimada xaq ahaabay dallacsinayaan kor bay u qaadayaan min aruqyi waxbay ku darayaan wey wayaziiduuna way ziyaadinayaan kelimada heeda kor bay u qaadeen wayaziiduun wazaada fii xadiidi yunas وqاl الlه xتى إda فuزca can qulوbihim qaluu maada qaala rabكm qaluu الxaq wahuwa الcaliي الكبيir marka sawdkii ay maqlaan malaa'igtu way wada daadanayaan markay daataan khushuuc iyo cabsi iyo kelimada ayada hag alla ka soo fushay innaga meeqaan kelimat ullahi maqlaynaa qur-aankan kariimkan akrinayna waa kalaamka ilahay waa hadalka ilahay malaa'igtu kelimada alle ay maqlaanba cabsi darteed bay argagax darteed bay la daadanayaan inagana kalimaat ullah qur-aanka kariimkaa macaynaa oon maqlaynaa oon akhrinaynaa oo dhegaysanaynaa oo jirkeena unan taabanaynin ya qasad quluubukumti wey qalbigii baa angegay xataa idaa fuzica can quluubihim idaa fuzica ay idaa uziila alfazacu can quluubihim fuzicada maanta waxaan ogahay an isaalat alfazac xataa idaa fuzic markii laga zuuliyey argagixiy can quluubihim qalbigooda laga saaro marka hore way dhaceen argax dartii kadib baa laga saarayaa markaasay soo miirsanoo qaaluu waxay dhahayaan maada qaala rabbukum samaau saabicada kuwii joogay baa xamaalatu carshiga weydiin samaau saadisada kuwii joogay samaau saabica wahaakada ilaa samaau dunya rabbi muxuu yidhi oo xukumay qaaluu waxay dhahayaan alxaqa ah. xaq ayuu ilaahay ku hadlay subxaana wa tacala qaala alxaq xaq buu ilaahay ku hadlay ah. xaqiiba markaa laisweydiinayaa su-aashaas isweydiinayay iyo cilmiga iyo xaqa iyo xukunkaas iyo qolo qoloba kala usii waxay kadib deena jinnigii ayaa isku daya inu wax soo xado wa fii xadiidi macqil kama qaala alawsaaciyu ibnu cubaydillahi macqilka soo maray awsaaci buu mutaabicinaya walaakinahum yaqrifuuna fii wayaziiduuna buu ku raacay qala xadaana muxamed ibn muhana alcanazi abu muusa azamn qala xadaana yaxya yani ibnu saciid alansaari yaxya ibnu saciid alqadaan dheh ansaari me waa sheekha labaad yaxya ibnu saciid alqadaan can cubaydillaah ibn cabdilaahi alcumari can naafici mawla bni cumara can safiya safiya binti abi ubayd safiya binti abi cubayd athaqafiya zawjatu cabdullahi bni cumar cabdullahi bni cumar xaaskiisii wey safiya binti abi cubaydan can bacdi aswaaji الnabiy nabiga calayh salaam haweenkiisa mid ka mida ayay ka warisay safiya binti abi cubaydan thaqafiyada can الnabiy sala اllah alيh wasalam buu ka warrantay qaal nabigu wuxuu yidhi man ataa caraafan ninkii faaliya u tagaa qof faaliya aladii yadacii wayascub macrifata addaal waalmasruuq waxa dhumay iyo waxa la xaday inuu garanayo qofka sheegta ee waxsaa dadka dhadhaha kuwaasa waxaa la dhahaa curaaf la dhahaa siyaalo badan bay isticmaalaan qaar baa waa tusbaxa ku faaliya oo tusbaxa saa u gelgeliyo gelgeliyo gelgeliyo gelgeliyo waka man ataa caraafan fasa'alahu can shayin wax weydiiyaan intuu u taga haddana wax weydiiyaa wax mooda lam tuqbal low laga aqbali maayo salaatu arbaciina leyla afartan habeen salaadood laga aqbali maayo leyla haddii la iska idlaaqo maalintii baa ku jirta waa shantii salaadood wada socota wey haddii maalin la dhahaan habeenkii baa ku jira marka afartan maalmood oo min shan salaadood ah, salaaddii uu tukanaya lama aqbalayo wuyu nabiga sala allah alay wasalam khasira adunya waalaakhira isagoo curaafka wuxuu shay waxba ka jirin ku helin iyo asaga oo ilaahay ka fogaanay subxaanahu wa tacaala walidaalika haddaad wax alla waxaad weydiiso uu kaaga jawaabi wax alla waxaad weydiiso uu kaaga jawaabayaa haddaad tiraada aabbahay oo aabbihi aabbahaooda oo soddon sano ka hor dhintay bal ka waran buu uu naga baxay meeluu galayna ma naqaanee wuu imaan doonaa buu ku dhihi meel dhow buu ka soo socdaa man ataa caraaf can shay lam tuqbal lahu salaatu arbaciin baabon wuxuu ku saabsan yahay marka lama aqbalayo iyo way ka tahay way kala tahay lam tujzi alijzaa walqabuul baa kala duwan ijmaac waxay culimmada ku yihiin qofka caraafka u tegey afartankaa salaadood laga aqbali maayaa la yidhi in salaadihii u tukaday ay asaxday salaadihii way asaxday laakiin waxaa la diiday waa maxay aqbal lama aqbalin ah. liannuu salaadan la tukaday shuruudeedii iyo arkaanteedii intaba waa la helay fasaadku wuxuu ka yimid bishay can shayin khaariji can isalaad <clears throat> wax salaadda ka baxsan oo caqiida xumadaas ah ayayuu ka yimid marka hadduu saa yahayna salaada way asaxday salaada shardigeedii shayga shardigiisa hadduu faasid yahay ama cayntiisaba aan la ogoleyn oo la diidan yahay markaasuu wuxuu noqdaa shaygu faasid noqdaa shardigii hadduu maaratay meeshauu joogin shardig baa la waayey ama muxuu ahaa wax galay ama caynu shay marka nahyigu hadduu labadaa mid galo markaasaa wuxuu noqonaya cadam lijza cadam ijza noqonaya waa kii dhahaya sheekh cabdiraxmaan asacdi wain ata taxriimu fii nafsi alcamal ow shardihi faduu fasaadin wakhalal ayb baabun wuxuu ku saabsanyay ijtinaabu almajduum qofka juudaanka qaba in laga fogaado wanaxwihi waxa la midkaa cudurrada faafa khatarta leh adibada lagu kalsooya ay ka dayriyeen dadka qaba in laga fogaado xalaa soo maray daacuunka inaan meesha uu ka dhacay aan la gelin lagana cararin meesha uu ka dhacay xadaana yaxya bnu yaxya aqbarana hushaym bnu bashiir xaw xadaana abubakr bin abi shayb xadaana shariik bin cabdillaahi wushaym bn bashir an yacla bn caطa can camr bn shariidin can abiihi abiisa ashariid qaal kaana fii wafdi haqiif rajulun shariidkaasaa haqafi ah wuxuu leeyahy kaana fii wafdi haqiif wafdigii reer haqiif waa nimankii daa'if deganaa oo banu haqiif la dhihi jiray cabdullaahi ibnu mascuud iyo kaana fii wafdi haqiif banu hudeyl rajulun nin baa ku jiray wafdigii imaaday nabigu u yimid calayh salam reer haqiif dee daa'if waa kii la qaban waayo xoog waxa lagaga qaadi waaye markii dambe dadkii iska soo islaamay bay ahaayeen nabigu u yimid wafdi bay soo dirsadeen waxaa ku jiray rajulun ninna juduumun juudaan qaba juudaanku waa cudur nasal allah asalama caafiya jirka ku dhaca xubnaha inta badan gala oo xubintu ay boogeeyeyso kadibna ay madoobaanayso kadibna ay gogo'ayso juudaan baa la dhahaa fa arsala ilayhi nabiyu nabiga calayh salaam baa wuxuu u diray fariin wafdigi baa yimid wafdiga ay nabiga u yimidna mid walba inuu nabiga gacan saaruu rabaa oo baycadii iyo heshiiska nabiga ay la galaan ninkaasaa ku jiraa la yidhi wuxuu u diray innaa annagu qad baayacnaak waan kula mubaayacoonnay kalaaman yacni hadal farjic iska noqo adigu waan kula mubaayacoonnay waad ku mahadsan tahay waa orod iska noqo ah, gacanta ma saaraya nabiga sala allah aleh ali wasalam waa rasuulka imaamu mutawakiliin wey inta alla tala saarato iimaankoodii wey rasuulka alah salaam marka tawakulka alla la tala saarto iyo ictimaadka iyo caqiidada iyo way kala duwan tahay asbaabtii inaad la imaato masalada waa masalatu asbaab adiga sababtii la imow taxadar wax walbana qadar ilaahay qadihiisu ku socdaa hadduu dhacana qadarka ilahay aamin oo rumay ina qad baayacnaaka farjic iska noqon buu nabiga sala allah alay waslam ku yidhi iska laabo maxaan kala soo maray fira min almajduum firaaraka min alasad qofka juudaanka qaba ka carar sidii aad libax oga carartoo kale amaa xadiid oo waxaa jira isaga nabiga calayi salaam uu nin juudaan qof juudaan qaba xadiis jaabir uu u yimid oo uu yidhi juudaankiiba wax la cunay nabiga alai salaam ninkii juudaanka qabay wax la cunay kul iqatan biاllahi watawakkulan calayh ayuu yidhi cun ilahay baan kukalsoonnahay asagaana tala saaranaynaa cun intuu yidhi buu cuntadii la cunay xadiidkaa daciif weeyaan wahuwa mukhaalifu lima fi saxiix xadiis saxiixada inuu khilaafsan yahay saxiixa ku sugan in laga fogaado ayaa yaa saxa kitaabu alxayawaan xayawaanka kitaabkiisiibuu ku saabsan yahay waxyaalaha masaskii iyo waxay lamidkaa imaan doonaa isaguna si loo dhammi lahaa baabun fii qatli masaska dilkooda wadi dufyatayni weliba midka labada diilimood dhabarka kuleh laba diilimood cadcad maska dhabarka ku leh waljinaan iyo masaska guud ahaan wahayriha alxayaat abaysooyinka dufyatayni iyo waljinaan wahayriha midkaylena cadcad baa ladhaha jinaanka qaala xaddaana abu bakr bin abi shayb xaddaana cabd bnu sulaymaan wibnu numayr can hishaam xaw xaddaana abu kurayb xaddaana cabd xaddaana can abi can caaisha qaalat amara rasuulu lahi sala allah alay wasalam wuxuu amray biqatli di dufyatayn maska labada midab ee cadcad dhabarka ku leh meeshaad ku arataan madila buu nabig alai slam fa inahu yaltamisu lbasara aragguu ridaa dadku aragga tiraa ma candhuuftiisa ma aragga uu arkaayaa wa yusiibu alxabala uurka islaanta xaamiladana wuu asiibaayo araggiisa ay aragtay ama naxdin ama candhuuftiisa ama qariinkiisa intaba waa la yiri ayuu uur kale waa soo ridaa baal khatara wey marka hala dilo asagu kaa ah. waxadaanaahu isxaaq bin ibraahim akhbaranaa umacaawi akhbarana hishaam bihada lisnaad waqaala alabtar waduu dufyatayn midkaa lagu so abtarka midka la yidhaahdo seenta go'an ama seenta yar abris bay iska dhihi jireen waduu dufyatayn iyo midka labada maaratay diilimood leh ee cadcad kuwaasi dila meeshaad ku aragtaan bu rasuulka calayi salaam waxadaanii camru bn muxamed bn naaqidin qaal xadaana sufyaan bn cuyaynata can zuhuriya can saalim aabihiisa cabdulahi bn cumar can nabiy sal اllahu alيh ali wasalam qaal iqtuluu lxayaat dila masaska wadudufyatayni weliba si gaara ah, midka labada barood leh walabtara midka seenta goon abriska fainahumaa yastasqitaani lxabala uurkay soo ridaan wayaltamisaani lbasaara araggana way ridaanoo way raacaanoo iyagoona waxbay dadka indhaha tiraan indhahay tiraan masasku waa cadow khatar badan oo kala daran oo sii kala dardaran yihiin sii kala dardaran yihiin dad badan baad arkaysa hadda isbitaallada iyo ah, dad fadhiyaad arkaysaa oo uu qaniinay nabaro badan gaadhsiiy min baab alfaa'ida xadiidkii nabiga alay salaam ducadii nabiga aan iloobin qaniinka iyo masaska iyo khataraha o dhan ba la yaa sheegi kara xirsi ya acuudu bikalimaati اllaahi taamaat min shari ma khalaq intaa halmaamin adkaartaada ku darso oo yowmiga leyligaa si carabka u barto acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari min shari maa khalaq haddaad tirahdo wax ku asiibayo ma jirto qaala fakaana ibnu cumar cabdullaahi bn cumar wuxuu ahaa hadduu xadiidkii nabiga maqlay mas hala dilo yaqtulu waa dili jiray kulla xayatin abayse iyo mas kasta oo wajada uu helo yuu dili jiray meel kastaba guri hadduu ku arko madiina meel walbaba fa absarahu waxaa arkay abulubaaba binu cabdilmundir saxaabigaasi ansaariga abulubaaba la yidhaahdo ibn cabdilmundir waswahu bashiir ayaa arkay ow amase zayd bnulkhadaab baa arkay riwaaya soo socota labadaba way arkeen wa huwa cabdullaahi bnu cumaroo yudaaridu eryaaya xayatan abeesiya mas eryaaya ayay arkeen faqaala abulibaaba wuxuu yidhi innahu qad nuhiya waa la reebay can dawaati lbuyuut kuwa guryaha jooga waa la reebay masaska guryaha jooga ee cidaha iyo guryaha ku jira kuwa ayaga in marka hore la arkaba la dilo waa la reebay yani nahyigii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu nahiyey cafwan amarkii nabiga uu amray yidhi hala dilo cumuum buu cabdullaahi bin camar caam buu ku xumbaaray masoo dhan meel walba ha joogee marka waxaa layihi khaas baasyaa ku jiroo masoo dhan ma kuwa guryaha jooga ayagu waa laiska eebin na dhaafa waayna dhaarinaynaa noo banneeya meeshan naga taga yaa la dhihi haddii sii joogaan markaasaa la dilayaa sababtuna waa noo imaan doontaa xadiidka xadiid baa noo imaan doona ayib wuxuu yidhi inahu qad nuhiya cadawaati lbuyuut waa la nahiyey markii dambe mid kuwa guryaha jooga in markaaba la dilo guryahaasaa waxaa lasku hayaa ma guri oo dhan ba mise waa madiina raajixa waxaa weye madiina waayo madiina nabiga alai salaam buu si gaar u sheegay sala allahu aleh waalih wasalam oo uu yidhi magaalada madiina waxaa jooga jinni islaamay jin islaamay baa jira oo iska soo dhiga mas iyo abays wax iska soo dhiga Ah, kitaab baan kasoo yar kasoo duubay wax kasoo yar eh, eh, kasoo sawiray daa'id markaa jinni baa jinni islaamay ayaa jooga magaalada madiinuu nabiga calayh isalaatu wasalaam yidhi aha jinnigaas markaa ay sheegaan qaarkood oo shuraaxda muslim qaar ka mida uu soo arooriyey tanbiih اlmuclim calaa mubhimaati muslim waxaa ka mid ah magacyahooda buu sheegiba ku shaasir baa la dhihi jiray buu shaasir iyo maasir iyo manshi iyo umaashi iyo axqab iyo wasraq iyo camar binu jaabir malik ibnu malik wa zawbaca wa samcaj walfaarica wa wardaan wa haamah ibnu بن wa camar ibnu daariq intaha kalaamuhu jin baa marka magaalo madiina islaamay jinkaana wuxuu ilaahay u sahlay inuu mas iska dhigo xayawaan kale iska dhigo marka haddaad dishaan isagoo muslimka ahaa oo waxba ku yeelaynin oo dishay buu noqonay ha dilina dirba dirba ha dilina waa hadduu marka uu sii joogo shaydaan waya dila buu yidhi sida soo socota qala xadana xaaji bn wliid xadana mxamed bn xarb an zubaydi mxamed bn weliid can zuhri akhbarani salim bn cabdillahi can ibni cumara qaal samictu rasuula allahi sala allah alيh wasalam baa maqlo yaamuru biqatli kilaab ayda in la laayo ayuu amray yaquulu wuxuu leey uqtulu lxayaata masaskana dila walkilaaba ayda ay xilli bay ahayd markii jibriil nabiga calayh salaam uu ka daahay sababtan uu yidhi ayga guriga ku jiraan u imaan waayey ayaa qaarkood sheegeen maya cudur baa ku dhacay daa kulaab saasaa loo baabiinaya markii dambena wuxuu yidhi midka dadka laaya ee saa'ilka mooyeene midka madow kuwa kale iska daaya waqtuluu dadufyatayni midka labada midab dhabarka ku leh iyo walabtara maska seenta go'an seenta lahayn fa inahumaa yaltamisaani basara araggana way tiraa waystasqitaani xabaala haweenka uurkana uurka ka ridaan qaala zuhuriya wanaraa dalika min summayhima waxaan u arkeenaa sababta ay indhaha u tiraanay xaamilada u soo ridaan xamligeeda waa suntooda wallahu aclam buu leeyahay qaala salim qaala cabdulahi bn cumar falabithtu laa atruk cabdulahi bin cumar wuxuu yihi xadiidkii markaan maqlay waxaan nagaaday laa atruk inaana ka tegin xayatan abeeso araha aan arko ilaa qataltuha mas allaala maskaan arkaba waan ku bilaabi fa baynamaa ana udaaridu anoo eryahay xayatan abees yowman maalin min dawaati lbuyuut kuwa guryaha joogaa mara bi zayd lkhadaaba isoo maray oo abulubaaba wa ana udaaridu anoo eryaaya faqaala wuxuu yidhi mahlan ukaadi ukaadi yaa cabdallah ha dilin faqultu waxaana ina rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam amara wuxuu amray biqatlihina in la dilo sanu u kaadin qaala wuxuu yidhi ina rasuula allah nabiga calayhi salaam qad nahaa can dawaati lbuyuud marka waxaad garanaysaa cumuumka asalka waxaa weeye masalada hadday caam ku timaado yuxmalu calaa cumuumihi xata yaatiya maa yukhasis marka saxaabadu inay ku camalfali jireen masalat alcumuum walkhusuus walmudlaq walmuqayid way ku camalfali jireen camal ahaan marka qawaacid iyo kafan usuululfiqi la yidhaahdo gadaal baa laga alifo laga aruuriyey ayagu laakiin saliiqi yay u aheed dabeeco u aheed oo way ku dhaqmi jireen oomayna baahnayn marka inay ay bartaan marka cumuumkii waxaa la yidhi khusuus baa ka dembeeyey waa la khasisay kuwa guryaha jooga kuma jiraan waxadaaniihi xamala bnu yaxya akhbarana ibn wahbin akhbarana yusxa xadana cabd bnu xumaydin abarana cabdrazaq abarana macmar xaw xadana xasan xirwani xadana yacquub bn ibrahim xadana abi ibrahim bn sacdin can saalix ibn kaysaan kulhm can zuhri bihada isnaad hayr ana saalixan qaal xata ra'aanii abu lubaaba abu lubaaba ibnu cabdilmundir iyo wa zayd bnu khadaab labadaba way arkeen faqaalaa waxay igu dhaheen inahu qad nahaa wuxuu nabigu reebay kadib can dawaati albuyuud kuwa guryaha jooga wa xadiidi yuunis iqtulu lxayaata dila masaska dhammaan walam yaqul dad ufyatayn qaala waxadaanii moxamed bnu rumxin aqbarana leydxa waxadaana qutayba bnu saciidin walafdu lah qaala xadaana leyd can naafic ana abaalubaaba tukalama wuxuu la hadlay ibnu cumara cabdulaahi bni cumar ayuu la hadlay abulubaabahana u imaanaya cabdulaahi bni cumar deris bay noqdeen wuxuu kala hadlayaa liyaftaxa lahu inuu u furo baaban albaab fii daarihi boloodkaada iyo booskaada waddo iga fur buu yidhi yastaqribu bihi oo ugu dhowaado ila lmasjidi masaajidka waddaha masaajidka ugu dhowaado iga fur albaabkaada iyo gurigaada buu yidhi waa yahay buu yidhi asagana waa ogolaaday <clears throat> waa oggolaaday oo hadduu qofkan ku yidhaha war waddo ii fur jid ii bannee inaad u furtaa fiican oo sadaqay kuu noqon jaariye ah ajir iyo hawaab baad ka heli dariskooda ixsaan u samaysay weeye laakiin inaad ku nabto oo ka celiso oo meeshuu gaariga soo maray maalin dambe loogu imaado madaynka saaran iyo oo taalla loogu yimaado waxaas maaha dhaqanka muslimka maaha dhaqanka islaamka maaha jidadka waad artay siday dadku ay cadow ugu yihiin cadow ugu yihiin u necab yihiin waddadii bay colla yihiin mid walba wuxuu isku dayay intuu celiirin karo inuu celiiriyo derbi hadduu dhista xataa ood iyo filgin buu haddana ku sii qabani kul hada waxaa weeyaan waa dhaqan xun oon wanaagsaneen oo islaamkan aan ku fiicneen warda ii fur buu yidhi waan kuu furay buu yidhi wax xoolaa u celiyeyna ma jirto fawajada alghilma aruurtii waddada furaysay ee albaabka furaysay baa waxay arkeen jilda jaanin masxuubkii masxuub siibtay uu xuub siibtaa masaske ayuu arkay faqaala cabdullahi baa wuxuu iltamisuuh xuubkii hadduu kan yahay maski kama dheeree raadiya faqtuluu dila faqaala abuu libaaba wuxuu yihi laa taqtuluu maya hadilina hadilina soo guryihii ma joogto faina rasuul allah nabiga calayh salam nahaa wuxuu reebay can qatli iljinaan masaska in la dilo allatii fi lbuyuut guryaha jooge adilina buu nabiga alayh salam marka waa la aahbin webiyiin ay khaas ku tahay ayaa culimmadu leeyihi qaar caamuum ka dheer waa jiraan qaala waxadana shaybaan ibnu faruuqa qaala xadana jariir ibnu xaasin xadana naafi qaal kaana ibnu cumara yaqtulu lxayaat cabdullahi ibn cumar wuxuu dili jiray masaska kulahuna dhammaanba meeluu ku arkaba xataa xadaana abu nubaab ibn cabdilmudir albadriyi ba wuxuu noo sheegay ana rasuula allahi sala allah aleyh wasalam nahaa inuu reebay can qatli ljinaani albuyuut kuwa guryaha jooga faamsaka markaasuu joojiyey qaala xadaana maxamed lmuhana xadaana yaxya wahuwa alqataan can cubaydillaahi alcumari akhbaranii naafic anahu samica aba lubaabata yukhbiru ibna cumara cabdullahi bn cumar buu ka warrama ana rasula sal slam nahaa can qatli jinaan inuu nahiyey qala wxadana isxaaq bn musa alansari xadana anas bn ciyaad qala xadana cubaydullahi alcumari can naafic can cabdillahi bn cumar can abi lubaabata can الnabiy sala اllah alيh ali wasalam xa waxadaanii cabdulahi bn muxamed bn asma duba xadaana juwayriyata bnu asma waa nin juwayriyahaas u fiirsan naag maaha magaca haweenka inta badan loo isticmaalo asmaduna iyadana asaguna waa nin juwayriya ibnu asma baad marka dhihi binti ma dhehaysi juwayriya ibnu asma addubaci can naaficin can cabdillaahi ibni mascuudin cafwan cabdillahi bni cumara ana aba lubaabata ibni mundir ahbarah ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam nabiga lubaaba bn cabdilmundir albadri ayaa nabigu wuxuu ka wariyey inuu nahaar reebay can qatli ljinaani allatii fi lbuyuut guryaha joogta masaga guryaha jooga waa iska ahabinayo waa la dhaarinaya oo nadhaaf baa la dhihi oo nuxarijuka baa la dhihi ah. <clears throat> <clears throat> faintaqala wuxuu u soo guuray ila almadiinati magaalada madiina way kala goonaayeen madiina ayuu u soo guuray siuu masjidka nabiga ugu soo dhowaaday iyo xaram fa baynamaa cabdullaahi binu cumaroo jaalisan fadhiya macahu ninkii ahaa abulubaaba la fadhiya yaftaxu khawkhatan lahu waddana uu u furaayo khawka waa dariiq wadda uu u furaayo masaajidka uu ka aado idaa hum dhallinyaradii meesha dhisaysay iyo ayagiiba waxay arkeen bixayatin min cawaamir albuyuut abeeso ama mas kuwa guryaha camira ee guryaha jooga ah faaraaduu waxay damceen qatlaa inay dilaan ibnu cumar dila buu leeyay faqaala bnubaaba wuxuu yidhi innahu qad nuhiya canhun awaamirtan guryaha joogta waa la diiday in la dilo yuriidu cawaamir albuyuud buu la jeedaaye wa umira waxaa la amray biqatli artar midka seenta go midka seenta yar iyo wadudufyatayni midka labada bar leh ka waa la dili meeshii waarku waqiila waxaa la yidhi huma waa labadaasi labada yaltamicaani ee yaltamisaani basara aragga tira dadka wayadrixaani owlaad anisa carruurta haweenkana way ka soo tuuraan caloosha ku jira qala wxadaanii isxaaq bn mansuur ahbarana muxamed bn jahd xadaana ismaaciil wahuwa cindana ibnu jacfar can cumar bn naaficin can abiihi abihiis oo naafic ah ibni mawla bni cumar qaala wuxuu yidhi kaana cabdulahi bn cumar wuxuu yowman maalin cinda hadmin lahu wuxuu joogay meel cinda hadmin ee cinda muhadamin lahu meel isaga laha la dumiyey ayuu ag joogay la dumiyey hadmin ee muhdam lahu isagana uu leeyahay meesha la dumiyey fara'aa wuxuu arkay wabiisa jaan mascad diinkiis buu arkay masaska yaryarkaa waa la yidhi ma ahee xuubkii baan soo maray faqaala wuxuu yidhi ittabicuu hada aljaan raacraaca maskan meeshan ka muuqda raadkiisa ama xuubkiisa faqtuluu dila qaala abulubaaba alansaari ba wuxuu yidhi inii samictu rasuula allahi sala allah alay waslam nabigaa waxaan ka maqlay isagoo nahaa reebay can qatli iljiraan masaska in la laayo allatii takuunu fi lbuyuut guryaha joogta wabiisku waa cadida ila alabtara abtarka iyo wada dhuftaytayn mooyeene fa inahuma aladaani waa labada yakdifaani albasara araggarida wayatatabicaani soo raaco oo suntoodu maa fii buduuni nisaai haweenka calooshooda wax ku jiray raacaan oo soo ridaan waxadaanaa haaruun bnu saciid leyl xadaanaa ibnu wahabin xadaanii usaama ana naafican xadahu ana aba lubaaba tamara bi ibnu cumara wahuwa cinda aludum asagoo ag jooga cinda aludum udum jamcuhu aadaam waxaa weeye waa deyrar kale waa la yihahda guryahana waa la yihahdaa marka asagoo ag jooga alladii cinda daari cumar bnu khadaab cumar binu khadaab daartiisa derbigii ku dhowaaya asagoo jooga yarsudu xayatan oo u gagabanaya abeese ama mas u gagabanaya yuu abulubaaba arkay hadirin buu yiri tanguriyay joogtaa binaxwi xadiidi leyd bnu sacd qaala xadaana yaxya bnu yaxya abubakr bin abi shayba waabuu kurayb waisxaq bn ibrahim walafdu liyaxya qaala yaxya wuxuu yidhi waisxaaq akhbarana waqaala akhrana xadaana abu mucaawiya can acmash can ibrahim can aswad can cabdillahi qaal kuna maca nabiy nabiga maciisaan joognay sala allah alay slam fii qaar qaarka waxaa la yidhaahdaa buuraha iyo qawwa qorofyaha iyo meelaha hoostooda ahe yaa qaar la yidhaahdaa qaar godka oo dhulka thuqbi baa la dhihi laakiin godadka buuraha hoostoodaa yaa qaar la yidhaahdaa halkaasaan ku jirray waqad unzilad calayhi waxaa nabiga lagu soo dejiyey waalmursalaati curfa suuraddaasaa nabiga lagu soo dejiyey isagoo xajatu wadaac ka laabtay carafaat fa naxnu naakhuduha suuraddii baan qaadanaynay min fiihi nabiga afkiisa radbatan xaalay qoyanta hadday soo degtay min allah ilaa jibriil ilaa qalbi muxamed sala allah aleh wasalam saxaabadan markiiba ayay gacanta ku dhegeen toos bay oga qaadanayaan meel lama soo marin bisanadin caali naakhuduhaa waxaan ka qaadanaynaa min fiihi nabiga afkiisa radbatan iyadoo ka qoyeenoo markaasoy waxyiga nabiga calayh salaam ku degay id kharajat waxaa nugu soo baxday calaynaa xaya qorafkii waxaa nagaga soo booda un abeesa iyo mas faqaala nabigu wuxuu yidhi iqtuluuha dila faibtadarnaaha waan u kala oradnay linaqtulaha inaan dillo fasabaqatnaa way naga hormartay oo godkeedii iyo meel bay gashay faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi waqaaha allaahu sharakum kamaa waqaakum sharaha waqaaha allah ilaahay baa badbaadiyey sharakum waxaad la maagareedeenay shartiinni yuu ilahay iyaga ka badbaadiyo way baxsatay kamaa sidii waqaakum ilaahay idinka uu idiin badbaadiyey sharaha sharteedii waa laysku maqnaaye ayadana inay dhag siisay rabtay ayadana inay dilaan bay rabtay ilahay baa ina kala badbaadiyey buu nabiga calayh isalaatu wasalaam yidhi marka in la dilaayo meesha lagu arko ayaa laga qaatay qala xadaana qutayba bnu saciid wacuثmaan bn abi shayba qala xadaana jariir an axmed fi hada isnaad bimilihi qala wxadaana abu kurayb maxamed bn cala xadaana xafsu yani ibnu qiyaaf qala xadaana acmash can ibrahim anakhaci an aswad ibn yaziid anakhaci can cabdillahi bn mascuud alhudali radi allahu canhu ana rasuula allah nabiga alayh salaam amara wuxuu amray biqatli amara wuxuu amray muxriman qof muxrim ah qof xajka ama cumrada ku jira muxrim la dhahaa biqatli xayatin abeese inuu dilo ama mas bimina mina maxaa isku timid marka muxrim jooga xaramkii ile mina waxay ka mid tahay xaramkay ka mid tahay mina iyo musdalifa xaramkay ku jiraan carafaha xaramka ka baxsan marka xaramkii gudihiisii iyo muxrimkii sayidka iyo waadhaya loo diiday inuu dilo ayaa waxaa loo ogolaaday hadduuba waxaan mas yahay ama abaysan yahay in la dilo fi lxilli waalxarami ayaa lagu dilayaa haddaad xaramka joogto iyo haddaad ka baxsan tahay iyo hadduu qofka mux inta waa la dilaya saas manaa xadadana cumar bn xafs bn qiyas xadana abi xadana acmash can dadin ibraahim can aswad can cabdillaahi qaal baynamaa naxnu annaga oo maca rasuulilah nabiga calayh salam maciisa fii qaari lmidi xadiidi jariir wa mucaawiya ayuu sheegay wallah aclam bilah towfiq sala allah wslm ala nabiyina moxamed